ay xambaarsan tahay waa mid aada iyo aad u fara badan oo faa-iidooyin badani iyo wax ku qaadasho ay ku jiraan sida aawadeed ayaa imaamkii weynaa ashaaficiy raximahu llahu tacaala uu yidhi isagoo suuraddan sifaynaya ama tilmaamaya wacdiga iyo waanada iyo mawaacidda faraha badan ee ku jira ayaa wuxuu yidhi raximah اllahu tacaala low maa anzla allahu xujata calى khalqihi ila hadihi الsuura lakafathum low maa anzla allahu xujata calى khalqihi ila hadihi الsuura lakafathum macnaha hadalka imaamku waxa weeye haddii af soomaali loo tarjumo hadduu ilaahay ka xujo ahaan uu khalqigiisa kusoo dejin lahaa suuraddan oo keliya lakafathum way kaafii lahayd fadiilat sheekh maxamed saalix bin cuthaymiin raximah allahu tacaala ayaa isagoo tacliiqinaya hadalkaasi imaam shaafici ayaa waxa uu yidhi macnaha hadalka shaafici ee ah lakafathum macnaheedu maaha waxay ka kaafii lahayd dhinaca sharaa'icda iyo axkaamta dhinaca axkaamta iyo sharaacida ay ka kaafi lahayd uma jeedo laakiin waxay ka kaafilahayd buu yidhi oo dadka wax qaadasho ugu filnaan lahaa suuraddan suurat alcasr dhinaca wacdiga iyo waanada iyo wax tuska hadalkaasina waa hadal marka aynu tafsiirka suuradda aynu dhex galno aynu si sahlay insha allah biidni tacaala aynu u haleeli karno ama aynu fahmi karno markaa imaam shaafici raximah allahu tacala wuxuu inoo tilmaamayaa in haddii ilaahay jalla wacalaa uu khalqigiisa kusoo dejin laha kusoo dejin lahaa xujo ahaan suuradda suurat alcasr oo keliya way kaafii lahayd oo ninkii wax qaadanaya iyo ninkii waantoobaya iyo ninkii ku cibro qaadanaya wuu ku cibro qaadan lahaa ayuha alikhwa walakhawaat ilaahay subxana wa tacaala suuraddan wuxuu ku bilaabay dhaar uu dhaaranayo ilaahayna jala wacalaa wuu ku dhaaran karaa wixii uu doono ee makhluuqaadkiisa ah ilaahay jala wacalaa ayuha alikhwa alakhawaat laakiin inooma banayn inagu haddaynu dadnahay inaynu ku dhaaranno waxaan isaga ahayn subxaana wa tacaala qofkii dhaaranaya ilahay ku dhaarto ilaahayna jala wacala kitaabkiisa qur-aankaa markaad akrinaa waxaad dareemaysaa oo kuu caddaanaya inuu ku dhaartay waxyaabo badan oo makhluuqaadkiisa ka mid ah walleyli habeenku ku dhaartay washamsi wuxuu ku dhaartay cadceedda walqamari waatuuri qur-aankii kitaabka ilahay waxaa ka buuxa dhaarashadaasa ka buuxdo alla subxaana wa tacaala u dhaaranayo kolkaa ayuha alikhwa walkhawaat suuraddanna alla subxaana wa tacaala wuxuu ku dhaartay oo uu yidhi walcasr waxaan ku dhaartay casriga haddaba casrigu waa maxay casarkan uu ilaahay subxana wa tacaala ku dhaartay waa maxay culimada qolaa tiri waxa weeyaan alcasru huwa zaman addahr waa waqtiga waqti oo dhan weeyaan culimo kale waxay idhaahdeen waa waqtiga casarka ee maalinta ugu dambeeya yacnii aakhir annahaarka ah aakhir annahaar marka waa waqtiga casarka waayo waqtigaasi waxaa ku jira waa waqtiga salaada casar oo salaada casar baa waqtigeyguu yahay salaada casarna waa taqaanaan inay tahay shanta salaadood salaada ugu fadli badan inkastoo culimada qaarkood sida imaam shaafici ay qabaan eh, salaaddas waxay ugu fadli badan tahay haddana lakin alraajixu min aqwaali ahli اlcilmi sida ugu rajaxsan ee ugu toosan hadallada culimada shanta salaadood waxaa ugu fadli badan salaada casar waayo nebiga sala allahu alay wasalam ayaa eh, aayadda xaafiduu calى الsalawaati wالsalaati اlwusطىa waqumuu lilahi qaanitiin salaadaasi salaat اlwusطىa wuxuu nabigu sala allahu alayh wasalam ku fasiray inay tahay salaada casr a ah, waxaana looga gaar yeelay salaadihii kale ee gooni loogu sheegay waa fadli ziyaada oo ay leedahay sidaasi aawadeed shanta salaadood salaada casr casarka ayaa ugu fadli badan marka halkaa waaad ka waxaad ka arkaysaa culimada ku fasirtay walcasri casarkaa uu ilaahay ku dhaartay inuu yahay waqtiga salaada casar waxay tix raacayaan fadliga ay salaada casr leedahay waana waqtiga salaada casr la tukado ay yidhaahdeen waqtigana uu alla jala wacala uu ku dhaaranayo culimo kale mufasiriin kale ayaa waxay leeyihiin maye waqtiga uu alla jala wacala ku dhaartay ee uu ku dhaaranayaa waa zamankii nebiga sala allahu alayh wasalam zamankii nebiga waanaad ogtihiin in zamanka nebigu iyo waqtigii nebigu dee waa waqtu dacwa waa waqtu nubuwa waa waqtigii nebigu sala allahu caley wasalam uu dacwada saddex iyo labaatankii sannadood ee nebiga sala allahu caley wasalam shaqadiisu ay ahayd inuu dadka diinta baro inuu tawxuudka ugu yeedho inuu sunnaha faafiyo inuu bidcada is hortaago inuu dadka u abuuro u abuuro dad yacni jiil diintan si fiican u fahmay oo si fiican ugu dhaqmay sida alustaad sayd qutb raxmat ullahi caleyh uu ku tilmaamayna saxaabada jiilun qur'aaniyun fariid waa fac waa jiil qur'aaniya oo qur'aanka fahmay kuna dhaqmay oo fariida laa yumkin in jiilkaasoo kale u dib uu u soo noqdo waayo waxa weeyaan wax kale iska dhaafe shakhsiyaddii rasuulka sala allahu alayh wasalam ay la kulmeen ay arkeen hadyigiisii iyo dhaqankiisii ay arkeen ay ku agnoolaayeen ayaa wax allaale wax kaloo lala la agdhigaa oo lala mideeyaa aanu jirin marka ficlan waxay ahaayeen jiil fariida ayay ahaayeen yani marka culimada qaar baa iyaguna dhinacaa maray oo casarkan uu alla jala wacala ku dhaaranayo ee ku sheegay inuu yahay allahuma salli alaa maxamed zamankii iyo waqtigii nebiga walaa shaka walaa rayb in zamankii nebigu sala allahu alay wasalam uu fadli lahaa waqtiyada kalena wuu ka wanaagsanaa kana sharaf badnaa kana fadli badnaa waay laakiin ayuha alikhwa sida raajixa ah oo jamhuurulmufasiriin ay leeyihiin waqtiga uu alle subxaana wa tacaala uu ku dhaaranayaa waxa weeyaan ama casarka oo allah ku dhaartay waa azaman waa addahr waa waqtiga oo dhan waqtiga oo dhan weeyaan limaada ayuha alikhwa alkhawat dabcan waqtigu ama zamanku waa weelka dhacdooyinka iyo axdaafta ku tacalluqda qofka bini aadmiga wax waloo dhacdo ah oo qofka bini aadamka ku tacalluqa dee waxa uu dhacayaa waa zaman gudihii weeyaan ama dadkii inaga naga horreeyey ama dadkii inaga naga dambeeyey zamanku ayuha alikhwa alakhawaat waa waktiga ay dadna ay liibaanayaan qaarna ay khasaarayaan isbeddelada ku yimaada jirhka qofka bili-aadmiga ah isbeddelada ku yimaada qalbiga qofka bili-aadmiga isbeddelada ku yimaada goobaha iyo deegaanada uu qofku ku nool yahay intuba ayuha alikhwa alkhawaat waxay ka dhex dhacaan zamankay ka dhex dhacaan waqtiga ayay ka dhex dhacaan ilmo yar baad ahayd dhalin baad noqotay oday iyo waayeel baad noqotay wahaa kadaa waa waqti weeyaan oo jirkaagii saasuu isagoo xoog isagoo daciifa ayaa haddana xoog buu noqonayaa haddana waxa weeyaan dacfi iyo gabow iyo waayeelnimo iyo ciro ayaad ku dambaynaysaa ilaa aad xabaasha aad ka gashood adduunyada aad ka hadaafto qalbiga qofka bini aadanka ayuhal ikhwa akhawaat ee isaguna ku tacalluqa zamanka taqalubaad fara badan iyo isbedello fara badan ayaa qalbiga qofka biniaadamka ka socda xaqiiqatanna isbedelada qofka biniaadamku u maro dhinaca jidhkiisa iyo dhinaca goobaha uu ku nool yahay iyo meelaha uu degan yahay waxaa ugu khatarsan isbedelada qalbiga qofka biniaadamka ka dhex dhaca qofkii fahmay ha fahmo qofkii aan fahmine ha fahmi yuuna fahmine waayo ayuha alikhwa walakhawaat qalbigu waxa weeyaan waa meesha ama sacaado liibaan iyo khasaaro laga helo weeyaan qof muslim ahaa walciyaadu billah ayaa kaafir noqonaya qof kaafir ahaa ayaa muslim noqonaya maanta qalbigaa ugu gelinka hore qalbigaa ugu murugeysany gelinkan dambena farxad buu la ciirciiraya hataa sidaa sheekh ibnu cuthaymin raximah llahu tacaala uu yidhi mararka qaarkood xitaa aanad fahmayn waxa qalbigaagu mararka qaarkood uu la murugaysan yahay aanad xitaa fasiri karin ay ku soo marayso xaalado ay murug kugu dhacayso laakiin waxaad la murugaysantahay aanad garanayn waa taqallubaadka qalbiga weeyaan taqallubaadka qalbiga ay isbeddelaayo isbedeladaasi ayo lakhwal akhawaad qalbiga qofka bini aadamku waxay ka dhex dhacayaan waa waqtiga gudihiisii weyaan waqtigii kama baxsana zaman kama baxsana deegaanada aad ku nooshahay nin soomaaliya ku dhashay ayaa maraykan lagu aasaa intuu meelo badan oo adduunkaa ka ah uu soo maray xabaashiisu meesha ka qodnayd ma uusan garanayn isbeddelladaa faraha badana haddaba qofka bini-aadamku u maraayo ee qaarna ay qofka bini-aadamiga ay u hogaaminayaan ay u dhaqaajinayaan ay u socdaalinayaan dhinaca liibaan kama dambaysa oo aakhiro u liibaano oo jannada ku liibaano qaarkoodna ay qofka u socdaalinayaan oo ay u dhaqaajinayaan dhinaca khasaare abadiya oo qofku uu khasaaro waxaasoo dhami waxay ka dhex dhacaan waa waqtiga weeyaan zamanka ayaa weeleeya dad baa zamanka ka faa'idaysta qaarna uu ku khasaara kuwa ilaahu subxaana wa tacaala caabuda ee ujeeddadii loo abuuray gartay ee ku dhaqmay afarta sifood ee ilaahay subxaana wa tacaala ku sheegi doono suuradani kuwaasi way liibaaneen kuwa dariiqaa ka leexdayna way khasaareen ayuha ikhulkhawaar walcasri marka waxaynu yidhi sida raajixii culimo badan oo mufasiriin ay idhaahdeen casriga waxay ku fasireen alla ku dhaaranayo waa zamanka weyn waa waqtiga weyn time time waa waqtiga walcasri casrkaan ku dhaartay waqtigaan ku dhaartay buu ilaha yidhi ina alinsaana insaanku bani aadmigu lafii khusrin khasaare ayuu ku dhex sugan yahay macaani lugawiya ayaa ku jira jawaabulqasamkaasi ilan dhaartii waa walcasr weeyaan jawaabtii dhaartuna waxa weeyaan waa ina alinsaana lafii khusr ilahay wuxuu yidhi ina alinsaana insaanku waxa weeyaan waa jins jins alinsaan weeyaan insaan gaaro looma jeedo carab looma jeedo cajam looma jeedo insaan oo dhan baa loo jeedaa bili-aadmi oo dhami la fii khusrin khasaare ayuu ku dhex jiraa oo ku dhex sugan yahay culimmadu waxay idhahdeen ilaahay subxana wa tacaala jumladdan ina alinsaana lafii khusrin wuxuu ilaahay ku ta'kiidiyey bialaai mu'akidaat waa maxay mu'akidaadkaasi waa maxay ta ugu horeeya waxa weeyaan waa alqasam waa dhaarta ilahay ilahay subxana wa tacala walcasri casri buu ku dhaartee gu dhaartay ilaahay ta kalena waxa waa inna weeyaan ta kalena waa laamka weeyaan lafii khusrin markaa saddex jeer baa la adkeeyey oo markaa run ahaantii dhab ahaantii okay saa weeyaan afka ingriisigana waxay waa kuwa idhaa indeed waa arinaad adkaynayso marka ilaahay subxana wa tacaala saas u ta'kiidiyey oo ilaahay jala wacala uu yidhi ina alinsaana insaankana waxaynu yidhi alifkiya laamku waxay tilmaamayaan jinsan insaan insaan oo dhan ay ayuu tilmaamayaa inta hadhow laga soo reebi doono mooyaane la fi khusrin xitaa waxay culimmadu tilmaameen fiidaasi la geliyey tacbiirka qur'aanigu sax buu ahaan lahaa hadii la yidhaahdo ina alinsaana la khaasir tacbiirka saa loo yidhaahdo oo oo fiida laga daayo fiida xarfujarka ah ee tilmaamaysa balaaqada quraanka aanka baleeg la fii khusrin khasaar lama oran insaan oo dham waa khaasir lama oran ee waxa la yidhi insaanku khasaare ayuu ku dhex jiraa culimadu waxay leeyihiin kaأna اlinsaana munغamisun fi lkhusraan siduu dhex dabaalanayo u dhex muquurtay khasaarihii bal waxa ay aayaddu ay tilmaamaysaa kaأna alkhusraana muxiiط bihi min jamiiع jawaanib tilmaamaysaa in khasaaruhu u dhinac walba uu ka hareereeyey bal adun idinku qiyaasa tacbiirka qur-aanka waa sidii uu khasaare ku dhex jiro oo khasaaruhu uu gees walba iyo dhinac walba uu ka hareereeyey qofkaas qofka noocaasiya ee khasaare hareereeyey dee waxa weeyaan falaax iyo najaax iyo liibaan iyo horsocod iyo faws iyo ribx iyo macaash intaba uu ka fog yahay walciyaadu billah ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati tawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabr mooyaane kuwa laga helay afartaa sifood yani waxaa laga soo reebay kuwa khasaaray ila aladiina aamanuu mooyaane kuwa laga helay afartaa sifood aladiina aamanuu waa kuwa iimaanka la yimid weeyaan wa camiluu saalixaat sifada labaad waa maxay waa camalka saalixaa sameeyey watawaasaw isku dardaarmay bilxaqi xaqa isku dardaarmay dhexdooda watawaasaw isku dardaarmay bisabri sabarna isku dardaarmay khasaarahaasi abadiga ah ee qiyaastiisa iyo yani magnitudekiisa aynaan inagu haleeli karayn maanta laakiin aakhira lagu arki doono qowlka ilaahayna waynu rumaynaynaa waxa weeyaan waxaa ka badbaadaya aladiina اtasafuu bihadihi الصifaat afartaa sifo kuwa ku sifoobay adiguna qofki oo mu'minkii waxaa lagaga baahanya inaad ka dhuuxdo markaad suuraddan akhriyayso macaanidaasi anta turiidu اlfalaax turiidu الnajaax turiidu اlfawz waxaad doonaysaa inaad liibaanto waxaad doonaysaa inaad badbaado waxaad doonaysaa faws abadiya oo waaro fi daar alaakhira ay kaasaad u socotaa ayuha almu'min ayatuha almu'mina waxaad doonaysaa inaad ka badbaado khasaaro abadiya oo lagugu waariyo naarta jahanama walciyaadu billah ilah dhammaantiinba hana haynaga nabadgeliyo waalidiinteena iyo axbaabteena o dhan ba dariiqa aada u marayso iyo jidka aada u raacayso falaaxa abadiga ah liibaanta weligeeda falaaxa abadigii waa liibaanta weligeeda ee lagu waaraayo sifada ugu horeysa waxau ilahi ikhwa khawaat waa aliimaan iimaankuna waxa weeyaan culamadu way sharxeen eh, culamaa salaf ahlu sunna waljamaaca iimaanku wuxuu yahay lakin waxaa soo koobaya xadiiskii jibriil baa soo koobaya cumar khataab radi allahu tacala canhu jibriil markuu nebiga u yimid uu nebiga uu weydiiyey iimaanka uu weydiiyey wuxuu nebigu sal la alay slam markaa wuxuu ku sheegay أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالqadر khayrihi wa شhaره usuushaas lixda ah ayay ahlu الsuنة والجamاعة salafu hadihi الأma ayay ku sharxaan in iimaanku yahay lixdaa asal inaad u rumayso sidii salafku ay rumeeyeen oo ah sida waafaqsan kitaabka alle jala wacalaa iyo sunnaha nabiga sala allahu alay wasalam waa haddaad badbaado doonaysid weeyaan iimaanka la leeyahay ha la rumeeyo waxa waa iimaan aan shaki iyo noqnoqosho aanay ku jirin ilan shakigu iimaanka wuu buriyaa shakigu iimaanka wuu burinayaa haddii qofka bini aadmiga ah ee muslimka sheeganaya uu shaki ka galo rumaynta uu alla rumaysan yahay uu malaa'igta rumaysan yahay kutubta uu rumaysan yahay rususha uu rumaysan yahay qadar yowm alaakhir uu rumaysan yahay qadarka uu rumaysay hadduu shaki kaa galo waxa weeyaan iimaankii iyo islaamnimadii uu burinaya marka iimaanka la leeyahay kuwa khasaarahan ka badbaaday waa aladiina aamanuu waa kuwa laga helay iimaan khaali ka ah oo ka maran shaki iyo noqnoqosho taradooda talo waxaan laynoo sheegayaa ma runbaa ilaahay miyuu jiraa mise ma jiro walciyaadu billah oo horta jannadu ma runbaa mise waa mise waa been cadaab qabrigu miyuu jiraa mise ma jiro isa soorsaarka iyo bacdigu ma runbaa mise ma jiro hadduu shakigaasi kusoo galo khatar khatar baad ku jirtaa ays ilaali dabcan shaydaanku mararka qaarkooduu kuwaswaasinayaa shakiga kaa looma jeedo a waswaaska shaydaanka yani ha u dhegdhigin mararka qaarkood inu caqligaaga iyo qalbigaaga waxyaabo shubahada kusoo rido ayaa laga yaabaa shakiga inu ujeednaa ka maaha bas waa waswaawista shaytaanka adiguna waad iska dafciyeysaa waad iska celinaysaa ay ka kaasaa loo jeeda iimaankaa dhabta ah uma lam yartaabu ilah yidhi waa shakin dadkuna ayuha ikhwa alkhawaat <clears throat> fi hada almaqaam waxay ugu kala baxeen saddex kooxood bay ugu kala baxeen dhinaca iimaanka qolada ugu horreysa waxa weyn waa mu'minun waa qof rumeeyey usuushaasi lixda ah iimaanan khaalisan iimaan barax tiran oo khaalis oo adag qolada labaad waa qolo ka gaalooday oo jaaxidiina oo wada diiday arrimahaasi aynu soo sheegnay qolada saddexaadna waa qolo taradud ku dhacay taradud noqnoqosho iimaanku kuma sugna qulubtooda ayaa haddaba naajixa ayaa badbaadaya qolada badbaadisee khusraankaasi iyo khasaarahaasi abadiga iyo halaagaasi ka badbaadaysaa waa qolada la timid iimaanka khaaliska ah waxaynu yidhi waa qolada la timid iimaanka khaaliska ah ee ka maran ka barax tiran shaki iyo taradud ama noqnoqosho ilahay subxana wa tacaala in la rumeeyo oo iimaan loo yeesho an tu'mina billahi lebu uu xadiiskii wa waa maxay xadiiskaa jibriilna culimadu way sharxinayo shuruux waafiya ayay ka bixiyeen haddaad kutubta dib ugu noqoto culimmada mucaasiriinta ah sharaxa ugu wanaagsan ee aan arkay ama aan akriyey waa sharaxa sheekh maxamed salix bn uthaymin raximah llahu tacaala uu xadiiskaasi uu ka bixiyey xadiiska jibriil ah, dhamaantiiba arbacinawenkana uu ku sharxay reer saalixiin uu ku sharxay waa sharax dheer ayuu kaga hadlay oo kuu soo koobaya caqiidada ahli sunna waljamaaca salafu hadihi umma ay ka qabaan usuusha iimaanka haddii la yidhaha ma haya usuulu liimaanna wax kale lagama hadliye waa lixdaa asal ee lagu sheegay xadiiskaa jibriil markuu nabiga u yimid sala allahu alay slam sualaha weydiiyey waynu yar dul ku dheeraan mayno ilahay marka aanu leenahay ilaahay rumee waa inaad jiritaankiisa aad rumayso ilahay wuu jiraa waa waata ugu horraysaa rububiyadiisa inuu rabbi yahay waanaad rumayso subxaanahu wa tacaala asmaa'uhu wa sifaatuh magacyadiisa sifooyinkiisa waa inaad rumayso uluhiyatuhu ilaahnimadiisa inaad rumayso oo isaga in keligii la caabudo saasaa loola jeedaa wa malaa'ikatihi inaad malaa'igta rumaysanaa waa inaad rumayso inay malaa'igtu tahay khalqu ilaahay abuurtay nuur buu ilaahay ka abuuray tiradoodu way badan yihiin tiradoodu way badan yihiin laakiin ilahay shaqooyin kala goonina way qaqabtaan waxaa jira qaar ilaahay uu magacadooda inoo sheegay jibriil buu inoo sheegay shaqadiisu waa waxyiga uu ambiyada iyo rususha uu soo gaadhsiiyo mika-iil baa laynoo sheegay mika ha mika-iil oo ah inuu ka mas-uul yahay roobka iyo nabataadka inuu inuu ka mas-uul yahay israafiil baa laynoo sheegay oo ka mas-uula isaguna inuu suurta afuufo marka malaa'igta qaar baa magacyadooda laynoo sheegay shaqooyinkoogana qaar baa laynoo sheegay kuwo kale oo badan oo inaan magacyadooda aqoon baa jira shaqooyinkay qabtaanna aynaan aqoon laakiin aduu rumee inay malaa'igtu tahay makhluuqaad uu ilaahay abuuray oo nuur ilaahay ka abuuray daacadiisana ma garanaysaa loo abuuro ilaahay ma caasiyaan wa kutubihi kutubtii ilaahay soo dejiyena kuwa magacyadooda lainoo sheegay iyo kuwa kale waad waad waad waad rumaynaysaa ile malaa- ile rusushu way badnaayeen a inta laynoo sheego qur-aanka magacyadooda lainoogu sheego keliya ma aha minhum man qasasnaa calayka wa minhum man lam naqsus calayk u ilahi subxana wa tacaala fi suurati kaafir ku yidhi qaarna waa loo sheegay nebi maxamed qaarna looma sheegin lakiin inagu rusushii iyo ambiyadii ilaah oo dhan waynu rumaynaynaa kutubtuna waa saas oo kale waay walyawmi alaakhir maalinta ugu dambaysay maalin ka dambaysay aanay jirin oo maalmaha lagu khatimaayo yani khalaas way dhamaatay adduunyadii yowm alaakhir oo la rumeeyo oo kamida ah arkaanta iimaanka maalintaasi ayuha likwa alkhawaat waa yowm lbacth waa maalinta xabaalaha la yska soo saarayo ee qubuuraha laga soo baxaayo waa maalin shiddo badan waa maalin ku adag ciddii ilaahay subxana wa tacaala aanu naxariisan waa maalinta bini aadmigu ay ka soo bixi doonaan xabaalaha iyo qubuuraha iyagoo qaqaawan iyagoo kabala iyagoo baaradii ku taallo albukhaari wa muslim baa waxay ka soo wariyeen can caaisha radi allahu tacaala canha inay tiri nabigii alle sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi yuxsharu nnaasu yowma alqiyaama xufaatan curaatan qurla yuxsharu nnaasu yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha waxaa la soo xashrinayaa oo la kulminayaa bini aadmigii xufaatan iyagoo kabala curaatan iyagoo qaawan shaar ma xidhna koor ma xidhna cumaamad ma xidhna koofeed ma xidhna jilbaab ma xidhnaa xijaab ma xidhnaa sidii ilaha u abuuray iyagoo kabala iyagoo qaaqaawan urla yani hayr makhtuuniin iyagoo baaradii ku taallo bal u fiirso yacni ilaahay subxaana watacaala sidii hore ee u abuuray ayuu ilahay maalinta qiyaamaha soo celinaya xitaa baarada inanka yar laga jaro markuu yar yahay maalinta qiyaamaha xitaa taasi isagoo wata oo khalqigiisa hore leh wahuwa aladii yabda'u alkhalqa uma yuciidu ilahi subxana wa taala waana u fududdahay xataa intaasaan laga tegayn iyadoo baaradii ku taala baaradii la jaray isagoo carruura ninka laga jaray ayaa wuxuu xabaasha ka soo baxaya iyadoo ay baaradii ku taalo wuxuu soo baxayaa qofkii bil aadmiga ahaa isagoo wax walba ka faramaran laysa macahu ahl walaysa macahu zawja walaysa macahu walad walaysa macahu maal walaysa macahu qabiila walaysa macahu saaxib isagoo aan wiil u dhalay aan wadan inan u dhalay isagoo aan wadan xaaskiisii isagoo aan wadan aabbihii hooyadii isagoo aan wadan maalkiisi iyo xoolihiisi isagoo aan wadan qabiiladiisi iyadoo aanay garab taagnayn waxiidan fariidan ayuu qabrigiisi ka soo baxaya isagoo keligiia oo sidaa u qaawan sidaa u kabala baaradii ku taalo ayuu xabaasha ka soo baxayaa haakada sidaasu ayuu ilaahiisii khaaliqiisa ahaa rabbigiisa subxaana wa tacaala uu isku hortaagaya maalintaa shiddadeeda ay badantay hada huwa yowm albacd in aad rumayso oonad ka gaaloobin wadakara shaykhu lislam ibnu taymiya raximah allahu tacaala ibnu taymiya wuxuu sheegay raximah llah in aliimaanu bilyowmi alaakhir ay ka mid tahay oo kale aliimaanu bijamiici ma akhbara bihi الnabiyu salى اllahu alayh wasalam mima yakunu bacda almowt aliimaanu bilyowmi alaakhir waxaa kaloo ka mid ah inaad rumayso wax walba oo nebigu sala allahu alayh wasalam inoo sheegay oo ka mid ah wax walba oo qofka bini aadamka waajahaya oo ku dhacaya dhimashada kadib ah. dhimashaduna ayuha likhwa akhawaad ogow maaha nihaayada qofka bini aadamka maaha dhammaadka qabriga lagu gelinayaa ha u qaadan inay tahay sidaa ay afgriisga ay ku your final destination your final destination ma hooygaagii kama dambaystahay ugu dambeeyey qabrigu ma aha akhi waa la iskaga dambeynaya qabriga qabriga waa laga soo baxayaa sheekh maxamed salix bn taymiin raximah allahu tacaala ayaa wuxuu radiyey marar dhowra eh, hadal ay carabtu yidhaahdaan oo ah marka qofka la aaso ayaa jaraa'idkan ku qoraan marka ay istacsideynayaan dadka aan diinta aqoonin waxa la geeyey bay dhahdaan a ilaa mathwaah alakhiir hooygiisi ugu dambeeyey markaa qabriga maxay ku magacaabaan almathwa alakhiir hooygii ugu dambeeyey qabriga hooygi ugu dambeeyey maaha markaa sheekhu wuxuu yihi raximah allahu tacaala qofka ictiqaada macnaha ereygaasi oo ah inuu qabrigu yahay the final destination the final home hooygii kama dambaysta qofka bini aadmiga ee hooy ka dambeeya aanu jirin ee ku magacaaba qabriga almathwa alakhiir wuxuu yidhi qofkaasi wuxuu inkirayaa bacigii wuxuu ka gaaloobay bacigii wa inkaaru lbacthi waa riddatun buu sheekuy in bacdiga la inkiro oo la yidhaha qabriga ayaa aan kama ayaa kama dambaysa oo halkaasaad ku hooyanaysaa bacthi iyo issoor isa soo saaritaan iyo qiyaamana ma jiraan sheekh wuxuuna leeyahy waa kufri iyo ridda weeyaan diinta lagaga baxayo laakiin wuxuu sheekhu tilmaamay dadka qaarkood iyagoo kelmadda macnaheeda xaqiiqadaba aan fahamsanayn ay iska leeyihiin waayo muslimiinta jahli fara badan baa ku dhex jira wuxuuna yidhi qaar baa iska taqliidinaya oo ku dayanaya kuwa mulxidiinta ah ee bacdiga inkaara ee dafir inaanu qiyaame iyo isa soo saaritaan aanu jirin kolkaa inukhna khawaat sida sheikhu islaam uu leeyahay raxmat ullahi calayhi aliimaanu biاlyowmi اlaakhir waxaa ka mida aliimaanu bijamiici ma ahbara bihi nabiyu sala allahu alay slam wax walba oo nabigu noo sheegay oo ah waxa dha qofka biniaadamka ku dhacaya marka uu dhinto kadib maxaa ka mid ah su-aal qabri baa ka mid in qabriga su taalo oo qabriga marka maydkii la dhigo aynu inagu sidnay een isqaadi karayn ee laga dareero ruuxdii baa lagu soo celinaya laba malag baa u imanaya waxay weydiinayaan can rabbihi can nabiyihi wa can diinihi allah maxaa imtixaani yaallaa oo dambeeyo bini aadamku aanay ka warhayn kuwo badan aanay ka warhayn kuwo badan oo ka war hayaana aanay seriously ugu qaadanayn seriously uma qaadanayaan masalada oo ciyaar ciyaar bay la tahy su qabriga haddaanad rumayn khatar baad ku jirtaa wuuna dhacayaa wuu kuu imanaya wuu igu imanaya qof walbuu ku imanaya labada malag waxay ku weydiinayaan rabbigaagii subxaanahu wa tacaala nebigaagii diintaadii waxaa kaloo ka mid ah allah sala maxamed iyana inaynu rumayno inuu qabrigu yahay ima rawdatun min riyaadi ljanna beer beer janno inuu yahay qabrigu ilahay dhammaanteen bay inaga iyo waalidiinteena iyo axbaabteena iyo akhyaarteena dhammaanba dadkan jecelnay ilaahay iyo muslim o dhanba qubuurteena ha ka dhigo robaadka maryaad aljanna wa imaa xufratun min xufri niiraan ama uu qabrigu yahay hoog cadaabeed walciyaadu billah qabrigu ama waa beer janno ama waa hog cadaab weeyaan walciyaadu billah qubuurahan aynu ag marino waxaa hoosta ka dhacaya iyo axwaasha ka socota ilahum baa og lidalika ay salafku aad ay uga digi jireen ohan jireen oryee ka fakir hameenka ugu horraysaeed qabrigaaga seexanayso awal layla eena sariirtaadii ku seexanayn habeenka ugu horreyd qabriga u hooyanayso habeenkaasi haddaad tahay nin caaqilo ah ayayna habeenkaasi yuna caqligaaga caqligaaga marna yuuna ka bixin mar walba siaahu ku hor yaallo sida t v-ga oo kale habeenka ugu horraysa ee laku jiifinaayo meeshaa ee lagaaga imanaya xaaskaagii ku jeclayd baan kula gelayn inankaagii ku jeclaa baan kula gelayn inantaadii aad jeclayd baan kula gelayn aabbihii hooyaan kula gelayn adigoo keliya ayaad gelaysaa halkaas habeenkaa ka fikr marka aliimaanu bilyawmi alaakhir maaha maalinta qiyaamahoo keliya ee waxa weeyaan dhimashada wixii ka dambeeya oo dhan ilaa dadku ay u kala dareerayaan ah fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir labadaasa lagu keliyo labada destination labada aayatiine kama dambaystii waa fariiqun fi اljanna wa fariiqun fi الsaciir jacala allahu waiyaakum wa waalidina wawaalidiikum axbaabana waxbaabakum min ahli اljanna nasal allah aza wajala dalik waay marka alimaanu bilyawmi aakhirka weeyaan haddana waxaa kusoo xiga eh, alimaanu waan tu'mina biاlqadri khayrih wa sharih masaladaa ku dheeraan maayo lakin caqiidada ahlu sunnuhu waxa weyan waa in qadarka ilahi la rumeeyo siday iyagu ay u sharxeen waay marka ayuha ikhwa alkhawaat ilah wuxuu yidhi marka ila aladiina aamanuu somayn somay aayaddu haynaha walcasri ina linsana lafi khusrin ila aladiina aamanuu wa camiluu الصaalixaat iimaankii waynu soo hellay oo iimaanka saa u rumee ila aladiina aamanuu wacamilu الصaalixaat camal saalixana la yimid oo camal saalixa falay camalka saalixu waa kee camalka saalixii waa camalka laba shardi laga helay ay oo bal xitaa culimada qaar baa shardi kala ku daro oo ah inaad mu'min tahay dabcan inuu ikhlaaska soo galana way noqon kartaa laakiin waa inuu noqdo camal ilaahay u khaalisa oonad riyaa iyo sumcad aanad ku doonin u noqdona camal waafaqsan camalkii iyo sunnihii nabiga sala allah alay slam camalkaasaa saalix lagu lagu magacaabaa hadduuna ikhlaasaanu jirin waa habaan manhuura waa kakac hadduuna sunnaha waafaqsanayn waa hal bacaad lagu lisay meelka soo qaad ma laha ee iska jir cibaadada ha ku daalin hadduuanad ikhlaas aanu kaa keenin haddii aanad sunnaha waafaqsanayn cibaadada ha isku daalin lidalika ayaa culimadu waxay dhahdeen xadiiska cumar khaaab radi allahu tacala canhu inama alacmaalu bاniyaat inama likuli mriin maa nawaa wuxuu asal iyo qaacido u yahay acmaal اlquluub iyo niyada xadiiska caaisha radi allahu tacala canha man camila camalan laysa caleyhi amruna hada fahuwa raddun isna wuxuu qaacido iyo asal iyo miqyaas uu u yahay acmaasha jawaarixda korna waa ikhlaas ka kalna waa mutaabacadii nebiga sala allahu aleyh wasalam aladiina aamanuu wacamilu salixaat watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri sifada saddexaad waa maxay ayo khalakhawat watawaasaw bilxaqi isku dardaaray xaqii imaanbaad la timid camal saalixna waa lagaa helay waxa weeyaan ummadda mujtamaca muslimka alumma alislaamiya afraadda muslimiinta ah waxaa looga baahan yahay inay xaqa isku dardaaraan wamaa huwa alxaq alxaqu huwa ashariica sharcu llah alxaqu waa kitaabu ullahi sunihii nebiga sala allahu alay wasalam waa diinta ilaahay diinta ilahay isku dardaaraan marka meel walba oo loogu hiilinayo shareecada iyo diinta iyo islaamnimada dee haddaad ka qayb qaadan weydo balse aad xadka dhaafto aad noqoto kuwa xaqa iyo sharciga ilaahay ka soo hor jeedaa khusraan baad ku dhacday marka inaad sharciga ilaahay u hiiliso inaad diinta ilaahay iyo kitaabka iyo sunnaha aada isbarbar taagto ha ka dooran qabiil ha ka dooran reer ha ka dooran adduunyo ha ka dooran yacni waxaan maalinta qiyaamaha aan ku anfacayn naftaada badbaadi ilahay wuxuu kugu leeyahay ina alinsaana lafii khusr ilahina subxana wa tacaala qof walba goonidii wuu xisaabayaa aayaddaa ka fikir watawaasaw bilxaqi tawaasaw bilxaq xaqa isku dardaarmay xaqunaa la leeyahay waar muslimiina xaqa isku dardaara ha dee waa huwa waa sharcu llah weeyaan waa diin llah waa kitaab اllah waa sunihii nebiga salى اllahu alيه wasalam waa axkaamtii ilaahay waa in wixii alla xalaaleeyey la xalaaleeyo wixii alla xarnimayna la xarrimo haddaanad ahayn dadka dadka ku dardaara sharcigae diinta dee waxaa kuwa dadka ku dardaara diin la-aanta iyo fasaadka iyo baatilka xaashaa walaalaha iyo yani reegii dumarba xagga fadhiya ayuha alikhwa alkhawaat taasina waa taa weeyaan sifada afraad ee lagu badbaadiyo ee lagaga badbaadiya khasaarahaasi waxa weyan waa watawaasaw bisabr walwataar intaana ka tegin waxa weeyaan watawaasaw bilxaqi taqtadii addacwa ila allah caza wajal alamru lmacruuf wanahyi can lmunkar in xaqa laysku dardaaro waxa ka dhalanaya in dadka dacwada lagu faafiyo oo hidaayadan iyo raxmaddan islaamka wama arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin uu nebi maxamed keenay sala allahu alay slam qur-aanka iyo sunnaha in dadka lala wadaago oo xaq la faafiyo oo oo dacwada dadka loogu yeedho ilan ayo alikhwa alakhawaat sidaan maanta aan lahaa muxaadaradii kale waxa weeye shaqada ambiyadu waxay ahayd inay khalqiga khaaliqa tusaan inay khalqiga ay baraan rabbigoogii subxaanahu wa tacaala abuuray ay baran yani see loo barayaa biasmaa'ihi sifaatihi wa rububiyatihi wa uluhiyatihi yacbuduuhu jala wacala kama amarahum oy sifooyinkiisa iyo asmaadiisa waafaqsan sidii salafku ay yidhahdeen iyo ahlusuna waljamaaca uluhiyadiisa iyo rabbinimadiisa jala wacalaa si qofku u noqdo caabid ilaahay caabudaay oo ilaahay ukhuduucaya oo ilaahay usujuudaya oo markuu wax gowraco magaca ilaahay ku gowracayo oo markuu baryo iyo ee uu tuugo ilaahay subxana wa tacaala tuugaya markuu xukumo sharciga ilaahay ku xukumayo siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo maamulka iyo tacliinta iyo waxbarashada iyo wargaa iyo warfaafinta wax walba xukunka ilahay kuxukumaya ilan cibaadadu waxa weyan waa waxa weeyaan siduu shekh islam ibn taymiya raxu waxa weeyaan waa ismun jaamic lima yuibuhu lima yuxibuhu llahu wayardaah waa magac kulminaya cibaadadu bkuli ma yuxibh اllah wayardah min alaqwali walafcaal alظaahira walbaطina cibaadadu waa ismu jaamic bu shekh islam ibn taymiya waa magac jaamic oo kulminaya wax allaale wuxuu ilaahay jecel yahay ee ah yani aqwaasha iyo afcaasha kuwooga muuqda iyo kuwooga daqsoon marka waxa weeyaan watawaasaw bilxaq waa in dacwada la faafiya teeda kale almru bilmacruuf wannahyi can lmunkar hadihi alcibaada alcadiima cibaadadan weyn ee muslimiinta badankoogu maanta ay ka tegeen ee xitaa kii amarka kii macruufka dadka faraayay ee xumaanta ka reebaay munkarka nahiyayay ayaa isagii baa loogu naya waa taaruf weeyaan waa mutaarif waa usuli waa radical waa militant dee soomaaliduna waxa weyaan waa waa sida babaqadoo kale weeyaan waxaa iclaamka galbeedku ay idhahdeen bay noo soo tarjumaan idaacadaha nugule b b c da iyo iyo voice of american aan soomaaliya ku hadal jahaa iyo kuwan calmaaniintaee soomaalida wax qorqoraa waxaan kelmadaha waxay noo soo tarjumaan militant iyo radical iyo fundamentalism bay noogu soo tarjumaan waxaa la ydhahdaa seeflabood iyo xagjiri way soo bedelaan waa mutarjimiin ya yasuduuna can sabiili illah ah, si nebi maxamed loo lahaa sal ly slam waa nin waalan waa kaahin waa saaxir waa tin weeyaan marka almru bilmacruuf wanahy can lmunkar gurigaaga dhexdiisa masaajidka walaalaha caruurtaada xaaskaaga haddaad dal musli aad joogto shaarica almru bilmacruuf wanahy can lmunkar waa watawaaso bilxaq watawaaso bisabr sabrkana isku dardaaray sabrku ayuha ikhwa alkhawad waxa weeye waa xabsu nafsi waa nafta oo laga xabiso laga joojiyo wixii aan habboonayn saa weeyaan marka culimaduna sabirka waxay u qaybiyeen saddex nooc bay u qaybiyeen waana taqaanaan laakiin waa xusuusinu bay iga tahay in badanna waad ka maqasheen yani wacdi iyo waad ku maqasheen duruus iyo muxaadaraad culimadu sabirka ilaayo ikhwa akhawaat yacni marka aad mu'min noqotay eed camal saalixa la timid ee dacwadii iyo amr macruuf nahyi can munkar aad ku jirto ee xaqii aad xambaartay shayaaiin aljini walinsi ayaa isku kaa tagaaya <laughs> ma dariiq sala ad moodeysaa dariiqan dacwada waxa weeyaan waa tii nebi ibraahim dabka loogu riday waa tii waxa weeyaan ambiye kale lagu dilay waa tii nebi maxamed sala allahu alay wasalam lagu dakray ee uu ka hijrooday in maka oo yacni arlada ilaahay ugu jeclaa wixii saxaabada soo gaaray maan ogeyn bilaal iyo sulmaan iyo waxaan ujeedaa in bilaal iyo yaasir iyo aale yaasir wixii soo gaadhay iimaan baan leeyahay camal saalixan waan la imid xaqana siduu yahay baan u xambaarayaa maaha islaamka cusub modern islaamka maaha islaamka casraaniinta ma aha a islaamka waafaqsan sida ahlusunna sunna waljamaaca ay diintan u fahmeen ee ku dhisan kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka sala allah alay slam iyo ijmaacii salafka a mafhuumka noocaasiya maanta col baa laleeyahay lama ogola islaamka saasee saxa ee nebi maxamed laga dhaxlay sala allahu alay wasalam saxaabadii culimadii ahlu sunna ee waaweyneyd ay ku dawaneen kutubtooda ama fuqa noqdaan ama muxadisiin ha noqdaan ama mufasiriin ha noqdaan culamaa ahlusunna waljamaaca ay kutubtooda ku dawineen islaamka saasee maanta lama doonayo inaad u ku dhaqantana lama doonayo inaad dadka ugu yeedhan lama doonayo markaa sida aawadeed baa lagaaga baahayay haddii aad doonaysa inaad ka mid noqoto kooxda nabad gashay ee khusraanka ilaahay subxaana wa tacaala uu ka hadlay ka nabad galay wax lagaaga baahan yahay sabr baa lagaaga baahan yahay si aawadeed waxay leeyihin sabrku waa saddex nooc waa sabr lagu sabraayo taacada ilaahay kaasi waa ko sabr laga sabraayo macsida ilaahay iyo sabr lagu sabraayo masaa'ibta ilahay bini aadamka ku keeno adduunyadana marna masaaib kama maraanayso nasal allaha caza wajal alcafu alcaafiya dhammaantiinba lakin haakada ayaa ilahay adduunyadan ku abuuray inaanay masaaib iyo dhibaatooyin aanay adduunyadu aanay ka madhnaanin nabi maxamed baa dhibaato maray sala allahu alay wasalam waay hadday qof saafi u noqon lahayd addunyaduna nabiy llahi moxamed sal ly slam ayay saafi u noqon lahayd oo inankiisi ibraahim baa hortiisa ku dhintay ina alcayna la tadmaca wa ina alqalba la yaxzan maxamed markuu inankiisii sa ibraahim ishi way qalbiguna wuu murugaysan yahay ka tegitaanka aad naga tegisan oo aanu ka murugaysanay ibraahim alkaylkhwaad saddexda noocee sabarka ah dabcan waxaynu naqaanaa ka ugu horreeya waa waxay leeyihin waa asabru in lagu sabro taacada ilahay lagu sabro <clears throat> ayib dadka dadka qaar bay taacada ku adagtay oo salaaddii jamaacada ayuu ka wahsanaya salaaddii jamaacada ku adag guriga wuu ku tukanaya daacaduna waxay u baahan tahay nafta in la layliyo oo la dirqiyo oo la qasbo laakiin ku haddii kale ku hoggaansami mayso sida faraska loo layliyo tartanka ka qayb galaya haddaana naftan aanad mujaahado aanad la iman oona nafta layliyin oona tarbiyeen oo mararka qaarkood iyadoo taacadii diidan aanad ku qasbin <clears throat> waxa naftu kuu lalayn mayso ku hoggaansami mayso markasta way kaa hor imanaysaa naftu waxaa dabcigeyga ahayna raaxada jeceshay lidalika ad arkisaa muslimiin badan rag muslimiin ah oon salaadii jamaacada aan lagu arkayn salaad subaxaan imanayn gurigu iskaga tukanaya cumar khataab baa radia allahu tacala canhu wuxuu yidhi inaan salaada subax salaada fajriga inaan jamaacada ku la tukado masaajidka ayaan ka jecelahay min an aquuma leyla inaan habeen dhan idilkii maaha bar habeenka ka mid an aquuma leyla inaan habeen dhan aan qiyaamo leyl usoo taagnaado onan fadhiyin oonan fadhiisan waxaan ka jecelay inaan salaatu subax jamacadda ku tukado taas aniga igala fiican bu qutila maxaa la dilay isagoo ninkii majuusigaa ablulua wuxuu cumar dilay radi allahu tacaala canhu isagoo salaadii subax dadka tukinaya ali radi allahu canhu isagana waa la isagoo salaadii subax kusoo socda oo dadka salaada ukicinaaya khaliif baan ahay laakiin salaaddii masaajidka ma tegaayo may odhan jirin labadoodaba radia allahu canhum waxa la dilay iyagoo salaadii imanaya la dilay mucaawiya radia allahu tacaala canhu khaalulmuslimiin ahaa kitaab ilmaxayna ahaa isagana waa tii waa la dhaawacay isagoo salaadii waa kuwii qoladii khawaarijtu ay ku heshiiyeen inay afartaba ay magaranaysa waxaan ujeedaa eh, camr ibn caas iyo cali eh, eh, bin abi aalib radia allahu canhum ajmaciin iyo mucaawiya sadexdeenaan sadexba isdhaafino shirqool baa loo sameeyey cali radi allahu tacala canhu isagoo kusoo socda dadka salaada u kicinaya ayay dileen mucaawiya waa kii iyagana way dhaawaceen lakiin xitaa culimadu waxay dhahdaan waxa weeyaan inkastoo uu ka kacay xanuunkii iyo toorhidii lagu dhuftay lakiin madhelisni bay ku reebtay camr bnu caas radi allahu tacala canhu maalintaas salaada mu'min waayo muarikiintu waxay dhahdeen shuban xoog laa ku dhacay oo u iman kari waayo laakiin salaadda kama maqnaan jirin saas ku badbaadiy diintu waxay ubaahan tahay iyo daacadu yaa ayuha alikhwa alakhawaat dadaal bay ubaahan tahy walidalika ayaa yani subxaana allah dadka badankooga hadalkaan waxaan kasoo naqilaya shek maxamed salix useyn raximah llahu tacala wuxuu yidhi dadka badankooga cibaadada iyo daacadu way ku culustay dee ilahay o qur-aanka ku yidhi wa inaha lakabiiratun ila cala alkhaashiciin salaadda soo ka hadlaya subxana wa tacala inaha lakabiiratun ila cala alkhaashiciin marka asabru cala aa'a waa arrin loo baahan yahy daacana haddaanad akhi haddaad janno doonaysid oonad nafta aanad ku sabirsiinayn aanad ku qasbayn daacada janna sida lagu gaadhaa way adag tahay silcada ilaahayna waa haali laakiin waxaad ogaataa haddii aad nafta sabirsiiso ood nafta layliso naftu waa ku hogaansamaysaa selafka mid ka mid ayaa wuxuu lahaa labaatan sano ayaa naftayda kula jihaaday qiyaamulaylka oo marba ay iga caawa seexataa waan kiciyaa way daashaa labaatan sano ayaana ka quusan labaatan sanoo kale waan ku raaxaysanaya buu yidhi qiyaamo leili waa dee waa goorma maruu bahasha layl layli u geliyey booti kadib u geliyay booti kadib soo marteen xalane <laughs> ya a bootiga buu geliyey oo wuu leylisiiyey wuu qasbay labaatan sano kalena waan ku raaxaysanaya bu yidhi qiyaamo leilka nooca kale sabirku waa in macsida ilahay laga sabro macsida ilaahay ruux ilaahay marka dadka qaarkood baa macsida macsida iskaba fudayan ikhwa oo waxaa ku adag inay macsida ka tagaan qaar baa waxaa ku adag yani ribadun baa lagu adkeeyo gaarigii ribuu ku iibsanayaa talaagada guriga taalla ribuu ku iibsanayaa quraasida guriga taalla ribuu ku iibsanayaa bal waxaa laga yaabaa guriga uu ku jiro waa ribo waladka maxfadada waxaa ugu jira intaasoo credit card baa ugu jiro wax allaale wuxuu ku filaya garanayn oo wada ribo ku socoto inuu tukanayaa laga yaabaa inuu soomiyaa laga yaabaa inuu xitaa kiriirkaaryadaa ka xajiyaa laga yaabaa walciyaadu billah waxaa ku adag inuu macsidii uu ka sabro waay nooca saddexaadna waxa weeyaan waa asabru waa in lagu sabro masaa'ibta ilahay waan idin soo sheegay alikhwa yani waxaa laga yaaba caafaa allahu wayaakum jamiican dhammaantiib ilaahay hayna nabadgeliyo a qof baa lagu ibtilaynaya jirkiisa cudra wuxuu arkaa dadkii kale oo dhan oo wada caafimaad qaba lakin isaga cudur baa lagu ibtiliyay waa nin xanuun joogta ayaa haystaa ilmo u dhalo jeclaabaa ka dhimanaya garmaysa xoolo uu soo shaqayso oo kusoo daaday ayaa laga dhacayaa ka lumaya ujeedu ah, waa masaaib weya masaaibtooda aladiina idaa asaabathm musiibatun qaaluu ina lilah wa ina ilih raajicuun ah, muminku waa sidaa weya markay musiibad ku dhacdo ilaahay baa kule adiga xoolahaaga dabcan mar walba ilaahay caafiye weydiiso laakiin waxaad ogaataa a ilaahay baa kuleh noloshaada cimrigaaga caruurtaada reerkaaga maalkaaga intaba ilahay baa leh waa ammaano ilaahay keenay hadduu ilaahay la noqdo dee xikmad iyo cadligiisa iyo cilmigiisa ayuunbu kula noqdeen ilahay kuma dulmin ee marna ha u qaadin ilahay ku dulmiyey ilahay intu ku dirmay marna ha u qaadan waxaanad ogun bu ilahay ogyi ah, cilmiga ilaahay waa ballaarhany cilmiga noo waxay inagu meel yar baynu ka aragnaa lakiin imig cilmiga ilaahay wuu ballaaray adoo saa yaqiinsan haddana mar walba ilahay waxau tusaa ilaahu caafiyada sii ilaahu in imtixaanku igu adkaada dhacaysee ilaahu ibtilaaga iga fogey iyo masaaibta sidaa ilaha ga bari hadalka waxaan kusoo gabagabeynayaa su-aal ah haddaynu nidhi sabarka culimadu waxay ku waxay u kala qaybeen saddexdaasi nooc in daacada lagu sabro in macsida laga sabro iyo in masaa'ibta dunyawiga ee qofka bini aadmiga ku dhaca in iyadan loo dulqaato la taxamuloo la sabro culimadu su-aal baysiin waxay idhahdeen haddaba saddexdan nooc ee anwaacda sabrigaa keebaa ugu adag keebaa ugu adag ah, saddexdan nooc ee sabirka ah keebaa ugu adag fadiilat sheekh maxamed saalix bin uthaymin raximah llahu tacaala ayaa su-aashaasi wuxuu kaga jawaabay oo uu yidhi arrinku waa arrinku waa arrin nisbiya weyn waa relative waxay ku xidhantay qofka dadka maayo dadkao dhan ugu adag in in ah, ah, oo inay taxamulin ka ugu adkaan badin waa waa asabru cala ataaca ama waa yani in kuwa kale mid kamid a maaha ee waxay ku xidhan qofkay ku xidhan waana fahmi daqiiqa oo aad odhanayso wuxuu u kuur galay nafsiyaadka dadka bini aadmiga waayo dadku isku mid mahayo alkhulaqood sheekhu raxmatullaahi caleyhi wuxuu yidhi dadka qaarkood waxaa ku adag inay daacada ku sabraan inay daacada ku sabraan ayaa ku adag dad baa jira ay ku adag tahay inay macsida ka sabraan ha waxaa laga yaabaa yacnii nin iska daaco badan oo tukanaayo oo qur-aan akhris badan oo ma ayaa haddana mar allaala markuu dibaddaa u baxo dumarkaa aad aragtee qaqaawan mid mid walba wuu eegaya khalaas waxaa ku adag qadulbasarkii baa ku adag hadda waa nin tukanaaya oo soomaaya oo laga yaabo inuu xajiyaayo oo qur-aan akhris badan oo dikri badan aabadan war dumarkan xalaal kuma wada ma wad qabtide isha jooji oo ha eegin qaar baa isagoo tukanaya oo soomaaya oo xajiyaaya ayaa haddana riba ku tacaamulaya mayna cajiibaheen riba ku tacaamulayaa walciyaadu billah markaa dadka qaar waxaa ku adag inay daacadii ku sabraan salaadiis waxaa ku adag waalidka inuu ixsaan falaa ku adag qaar inay daacada ku sabraan kuma adka ee waxaa ku adag inay macsida ka tagaan baa ku adag qof walbaa una isqiyaasi kara hadda dadka qaarkoodna iyagoo daacadii ku safaya oo qawaamiina oo sawaamiina oo cubaada oo macsidii ilaahay ka fogaaday oo ka dheeraaday ayaa waxaa ku adag inay u adkaystaan masaa'ibta ilaahay jala wacalaa oo addoomihiisa ku keeno isagoo caabida baan idhi oo saa'ima oo qaa'ima oo qaanita oo macsida ka fog ayaa haddana haddii musiibo yar ilaahay ku keeno oo sidii isagu nolosha ugu talagalay laga yar ruxo laga bedelo sidii ugu talagalay ilan qof walbaaba nidaam buu samaystay planning ya adna waad plan garaynaysaa ilahayna plankar uu ku hayaa ilahay dhammaanteenba planninka inoo haya ha noqdo ku aan ma garanaysaa aan fidno inagu keenin marka qaarka dadka qaarkood ba waxay gaadhaan inay ridda ku dhacdo masiibo ku dhacday aawadeed inay ridoobaan oy diintaba ka baxaan walciyaadu billah da waa ku sabray ee macsida ilaahay ka fogaaday ayaa dhib ku timid aawadeed ayaa laga yaabaa inuu ridoobo wa min annaasi man yacbud allaha calaa xarf fain asaabahu khayru itma'na bih wain asaabathu fitnat inqalaba calaa wajhi khasira adunya waalaakhira dalika wa khusraan khasira dunya waalaakhira adduunyo iyo aakhira wuu khasaaray ninka diintiisii ka noqdee ridda ay ku dhacday inqalaba calaa wajhi dalika huwa alkhusraan mubiin khasaare ka xun inaad diintaada aada weydana waxa weeyaan ma jiro ayuha ikhwa alakhawaat asal allah caza wajala inuu inaga dhiga dhammaantihinba kuwa khasaaraha weyn ee ilaahay inooga digay kuwa ka nabadgelya ilaahay hanaga dhigo ilaahay subxana wa tacaala haynagu arsaaqo inaynu nolosheenna ku xaqiijinno sifooyinkaasi afarta ah ee ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi dadka ku sifoobaa khasaarahaasi ayay ka nabadgelayaan wajazakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu